alxamdu lilah rb اlcaalamiin wslى allah la muxamed wla ali muxamed wslma tasliima kaiira can jaabirin radi allah canh qala qadimna maca rasuli ilahi sala allah aleyh wasalam wanaxnu naqulu labayka bilxaj bukhaariyo e muslim waxay ka soo wariyeen jaabir ibni cabdillaah inuu yidhi qadimna maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa nimi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam la jirhkiisa walxaal naxnu naquulu aanu odhanayno ayaanu nimi labayka bilxaj ilaahayo waxaanu kugu ajiibno kugu aqballay bilxaji xaj baanu kugu aqballay yeedhmadaadii yacnii yeedhmadii aad amartay inuu ibraahim dhawaaqo waxaanu ku aqballay xaj fa amaranaa rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuuna amray inaan cumro ka yeello ay an najcalaha cumra fajacalnaaha waxaanu ka yeellay cumratan cumra ayaanu ka yeellay oo xajkii cumraannu u bedelay waxaa loo jeedaa cumro tamatuc ah oo xajka lagu gaadhaayo ayaanu ka dhignay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa xaj ifraada ciddii xidhatay inay fadli badan tahay inay cumro u fasakhdo oo tamatuc ay ka yeesho si cumradii iyo xajkii labadaba ay u kulmiso inay saasi tahay sida afdalka ah waana sida nebigu sala allahu aleyh wasallam amray laakiin waxaan sidaas samayn karin ciddii hadyi soo kaxaysay oo xilliga ka soo kaxaysay yadu cumro uma fasakhi karto saynu hore usoo aragnay can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa yimi wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu sabiixata raabicatin subaxii afraad bay yimaadeen yacnii bisha dulxijo la yidhaahdaa subaxay afar ahayd ayay yimaadeen maka muhilliina bilxaj waxay yimaadeen xaalay ku dhawaaqayaan xaj oo ku talbiyeysanayaan xaj ayay yimaadeen yacnii xaj bay soo xidheen oo dabeedna markaa iyagoo xaj soo xidhay ayay sidaa ku yimaadeen waxaa loo jeedaa badankooda ayaa sidaa ahaabaa loo jeedaa laakiin kulligood loogama jeedo waayo qaarkood waxay ahaayeen qiraan waxaana ka mid ahaa nebiga sala allahu alayh wasalam qaarkoodna waxay ahaayeen tamatuc ayay ahaayeen faamarahum wuxuu amray nebigu sala allahu aleyh wasalam an yajcaluuha cumrah inay cumro ka yeelaan oo cumro u fasakhaan waxaa loo jeedaa cumro xajka lagu gaadhaayo oo tamatuc inay ka dhigaan oo cumrada hormariyaan oo cumrada ka xalaaloobaan oo dabeedna xajka la yimaadaan taasaa waxaa la yidhahdaa tamatuce sidaa inay sameeyaan baa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam fa qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulki ilaahay oo ayulxilli xalaalow sideeya weeye ay xilluna xalaalowgeegu markaannu cumro samayno xalaalowga aannu xalaaloobaynaa waa xalaalow sidee ah ayulxilli waa xalaalow sidee ah xillunaa xalaalowgeegu qaala alxillu kulluh ay xillukum xalaalowgiinnu alxillu kulluhu waa xalaalow dhammaantii weeye waa xalaalow dhammaystiran xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu waxay ka soo baxeen madiina iyada oo bisha dulqacdo la yidhaahdo ay ka harsan tahay shan maalmood waxayna soo gaadheen maka bisha dulxijo la yidhaahdaa yaday afar tahay taa macnaheedu waxay tahay sagaal maalmood bay soo socdeen yaday shani ka harsan tahay bishii hore bay soo baxeen bishii dambana yaday afar tahay ayay yimaadeen markaa subaxii ay ahayd bisha dilxijo la yidhahdo afar ahayd ayaa nebiga sala allahu caleyh wasallam iyo saxaabadiisu maka soo gaadheen marka ciddii xaj keliya soo xidhatay nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam amaba qiraan soo xidhatay laakiin hadyi aan wadin wuxuu amray inay cumro u fasakhaan oo cumro ka yeelaan cumradana waxaa loo jeedaa cumratu tamatuc baa loo jeedaa laakiin ciddii hadyi wadda iyadu ilaa hadyiga la qalo oo la gowraco ma xalaaloobi karaan saas aawadeed waxay ka dhigayaan qiraan bay iyagu ka dhigayaan waxaa laga qaadanayaa oo waxyaalaha laga faa'iidaysanaya ka mida fasakhaadda xajkii la fasakho cumro loo fasakho marka cumrada lala yimaado in xalaalow dhammaystiran la xalaaloobi waxaa kaloo laga qaadanayaa xaj keliya ciddii xidhatay inay cumro u fasakhdo oo mutamatic ay noqotaa inay mashruuc tahay oo calal aqalli sunno tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xalaalowgu inuu qaybsamo oo mid weynaansho badan oo dhammaystiran iyo mid naaqisa mid walba leeyih ayulxilli qaala alxillu kulluh waa xalaalow dhammaystiran idan waxaad garanaysaa ka fahmaysaa xalaalow aan dhammaystirnayn inuu jiro xaqiiqaduna waa saas xalaalowga aan dhammayska tirnaynna wuxuu ka yimaaddaa xajka ayuu ka yimaadaa oo marka jamratulcaqaba la tuuro ayaa la xalaaloobaa xalaalowgaa yar yacni waxaa jira saddex camal mid wuxuu ku saabsan yahay tuuritaanka subaxa tobnaad la tuurto jamrat alcaqaba oo toddobada dhagaxa yaryar lagu tuuro midna waxa weeye waa tima xiirashada midna waa tawaafka jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdaan saddexdaa laba ka mida marka lala yimaado waxaa la xalaaloobayaa xalaalow yar marka saddexdaba la wada sameeyana xalaalow dhammaystiran baa la xalaaloobayaa waa xagga xajka marka xalaalowga yar xajka waxaa la xalaaloobayaa marka la sameeyo laba shay oo saddex ka mid a ah. saddexdaa shay waa maxay waa tuuritaanka jamratulcaqaba la tuuranayo iyo tima xiirashada iyo tawaafka saddexdaa laba ka mida ah, marka la sameeyo xalaalow yar baa la xalaaloobayaa xalaalowgaa yar muxuu faa'iidaynayaa waxyaalihii maxduuraadka ahaay oo dhan baa ku bannaanaanaya dumarka mooyaane yacnii wixii dumar ku saabsan mooyaane inta kaleoo dhan baa bannaanaanaysaa loo jeeda saddexda marka la wada sameeyana xalaalow dhammaystiran baa laga xalaaloobayaa xajkii oo tuurashada iyo timaxiirka iyo tawaafka beydka lagu tawaafayo haddii saddexdaa la wada sameeyo waxay noqonaysaa xagga xajkana alxillu kulluh daa'ifo culammada ka midi waxay qabaan saddexda inaan la shardin inay israacaan ee eh, haddii jamratulcaqaba keliya la tuurto in xalaalowga yar la xalaaloobayo waa qowl ka mida min aqwaali ahlilcilm laakiin waa khilaafu madhab iljumhuur waxayna cuskanayaan xadiiskaas soo arooray ee sheegaya idaa ramaytum jamrata alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila annisaa haddaad jamratulcaqaba tuurataan wax kastaaba xalaal bay idiin noqdeen mooyaane dumarka riwaayaadka qaarkood oo ku daraya wadabaxtum dabaxtum wa xalaqtum waa jiraan laakiin culammada muxadisiinta ee muxaqiqiintii waxay sheegeen ziyaadadaa kale inaynay asixin wadabaxtum dabaxtum wa xalaqtum inaynay asixin ee xadiidku uu saxiix ku yahay idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila annisaa culammada sidaa tirina waxaa ka mid mida ah ashaykh alalbani raximahu allah waxaa laga qaadanayaa shaygii duubduub ama ijmaal ama ishkaal yeesha ama duubduub ku jiro in la su'aalo cidda garanaysoo la weydiiyo waayo waxay ku yidhaahdeen ayulxilli marka istifsaalka iyo tafsiir kala weydiinta iyo in la caddeeyo weydiinta la weydiinayo ayaa laga qaadanaya can curwata bni zubayr qaala su'ila usaamatu bnu zaydin wa ana jaalis curwat bnu zubayr waxau yidhi waxaa la weydiiyey usaamo ina zayd ah walxaal ana jaalisun yada oo anigu aan fadhiyo ayaa la su'aalay usaama kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yasiiru xiina dafac siduu rasuulku sala allahu aleyh wasalam u socon jiray xiina dafac goorta yacni uu socdo oo uu ka yimaado carafo musdelifo u soo socdo qaab sideeyuu u socon jiray yacni maalinta carafo marka carafo la joogo qoraxdu markay dhacdaa laga soo baxaya carafo laga soo baxaya iyadaan qorraxdu dhicin carafo lagama imanayo markaa qoraxdu dhacdo makhrib la tukan maayo oo maalinta carafo makhribka dib baa loo dhigayaa si maxay loola jamciyo oo loogu daro cishaha oo maqhribkiiyo cishaha ayaa la jamcinayaa jamcu ta'khiir ayaa la jamcinaya qoraxdu markay sidaa u dhacdo ayaa dabeedna la yska soo shubayaa carafa la yska soo shubaya oo laga imanaya iyadoo la degdegayo marka kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam siduu ahaa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yasiiru mid u socdaa siduu ahaa xiina dafac goortuu naftiisa ka soo kaxeeyo oo bimacnaa ka yimi carafo ka yimi oo xagga musdelifo u soo socdo qaala kaana yasiiru alcanaq wuxuu yidhi usaama odhanaya wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yasiiru mid socdaa alcanaq ay sayra alcanaq yacnii socodka sahlan ayuu socon jiray socodka sahlan ayuu markaas socon jiray waa socod aan dheeraynna ahayn gaabinna ahayn canaq waa kaas waa socod dhexdhexaada ayuu socon jiray fa idaa wajada fajwatan markuu helo meel bannaan meel bannaan markuu helo nasa waa degdegay nasiga waxaa loo jeedaa degdeggaa loo jeedaa yacnii dadkii waa wada soconayaan marka iyagoo jamacu fara badan yahay guurayaan oo sidaa u soconayaan dadkiina waa fara badan yihiin marka markay cidhiidhi meeshu yaro tahay waa qaban jiray oo si deggan buu u socon jiray si aanu cidnaba u dhibin marka uu meel bannaan helo waa deddejin jiroo waa degdegi jiray marka kalena dhexdhexaad buu u socon jiray alcanaqu imbisaatu sayr canaqu waa inuu socodku fidsamo laakiin waxay yidhaahdeen culammadu waa mid degdega iyo gaabinta u dhaxeeya waa socod dhexdhexaad ah waannasu fawqa dalik nasiguna sidaa waa ka korreeyaa oo isagu waa degdeg fajwadana waxaa loo jeedaa meel bannaan baa loo jeedaa kaana yasiiru alcanaq assayr alcanaq baa macnuhu dhacaya wuxuu socon jiray socodkii degdegga ahaa buu socon jiray assayr alcanaq xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim baa soo wariyey xadiiskana wuxuu noqonayaa min riwaayati taabiciyin can saxaabiyin weeye curwat ibnu zubayr saxaabi ma aha waa taabici walaalkii cabdullahi ibnu zubayr ayaa saxaabi ah laakiin curwa isagu waa taabiciinta ayuu ka mid yahay marka usaamat bnu zayd su'aashii la weydiiyey saasuu kaga jawaabay marka waxaa laga qaadanayaa ficilka nebiga sala allahu aleyh wasalam siday saxaabadu ugu dadaali jireen siday markaa dadka ugu jawaabayaan oo ugu fatwoonayaan waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye socod aan degdegna ahayn gaabinna ahayn in la socdaa inay mashruuc tahay marka carafo laga imanaayo haddii laakiin meeshu ay bannaan tahay oo ayna cidhiidri ahayn waxa sunno ah socodku inuu degdeg noqdo ayaa sunno ah uma afiiduu min xayu afaada annaas ifaadadaana waxaa laga qaadanayaa degdegaa laga qaadanaya can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam waqafa fii xajati alwadaac cabdullaahi bnu camrin wuxuu sheegay in nebigu sala allahu aleyh wasalam waqafa istaagay fii xajati alwadaac xajkii sagootiga ayuu istaagay fa jacaluu waxay gudagaleen yas'aluunahu inay weydiinayaan nebiga sala allahu alayh wasalam ayay gudagaleen jacala waa min afcaali shuruuc fa qaala rajulun wuxuu yidhi ninbaa wuxuu yidhi lam ashcur ma dareemin bimacnaa ma xasuusnayn fa xalaqtu waan xiiray qabla an adbaxa intaanan gowracin ka hor ayaan xiiray bimacnaa xiiritaankaan hormariyey faqaala idbax walaa xaraj wuxuu idhi gowrac dhibina kuma sugnaa wa jaa'a aakharu mid kalaa yimi waa nin kale faqaala wuxuu idhi lam ashcur ma dareemin fa naxartu waan gowracoo dhuunta ayaan ku dhuftay naxri baan sameeyey qabla an armiya intaanan ganin ka hor jamradii intaanan tuurin jamrat alcaqaba ayaan gowracii hormariyey qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam irmi walaa xaraj tuur dhibina kuma sugnaa famaa su'ila yowmaidin lama weydiin maalintaasi waa yowmu alciid waayo maalinta wax la tuurayaa waxna la gowracayaa maalinta ciidda weeye ee ka hor maaha marka wakhtiganuu istaagayaa waxa weeye waa maalintii ciidda oo su'aalahan la weydiinayo waxaa la su'aalayaana waa acmaasha maalintaa la qabto famaa su'ila yowmaidin lama su'aalin maalintaasi waa maalinta jamradana la tuuraayo hadyigana la gowracayo can shayin quddima shay la hormariyey nebiga lama su'aalin calayhi salaatu wasalaam walaa ukhira iyo shay la dibdhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam lama su'aalin ilaa qaala inuu yidhi mooyaane xaal axwaasha ka mida lama weydiin ilaa qaala xaal uu yidhi mooyaane ifcal walaa xaraj samee dhibina korkaaga kuma sugnaan xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa acmaasha maalinta ciidda la qabto haddii la kala hor mariyo inaan dhibi ku sugnayn camallada maalintaa la qabtaana waxay noqonayaan shan camal bay noqonayaan saciga haddii la qadimo afar bay noqonayaan waa tuurashada la tuuranaya jamrat alcaqaba dhagax tuurka maalinta tobnaad la tuuranaya waa mid qura laakiin saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa ee hilbawaradka ah waxaa la tuurayaa saddex meelood baa la tuurayaa mid walba toddoba toddoba toddoba toddoba jamrat asuqra jamrat alwusta jamrat alcaqaba waa maalmaha dambe taas laakiin maalinta tobnaad waa maalinta ciidda ee dhagaxa la tuuraya waa meel qura meeshaa waxaa la yidhahdaa jamrat alcaqaba la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa aljamrat alkubraa dhagax tuurka weyn baa la yidhahdaa ama weynaanshaha badan marka waa saddex dhagax tuur dhagax tuurka yar iyo dhagax tuurka dhexdhexaadka ah iyo dhagax tuurka weyn jamrat alsuqraa jamrat alwusta jamrat alkubra maalinta tobnaad mid qura la tuurayaayo waa jamrat alkubra ama jamrat alcaqaba kolba kaad ka cabbirto toddoba dhagaxoo yar yar baana lagu tuuraya labada kale waa la soo dhaafayaa saddexda dhagax tuur waa kala dambeeyaan mid baa xagga mino gudaheeda ugu xiga ama masjidu khayf xaggeeda ugu xiga oo xagga maka ka fogaansha badan mid baa dhexda ku jira mid baa mino ugu baalleeya oo xagga maka xiga kaa mino ugu baalleeye xagga maka xigaa la tuurayaa maalinta tobnaad labada kalena waa la soo dhaafayaa goorta la tuurayaana waa subaxnimada barqada weeye wakhtiga salaadda ciidda la tukadaa la tuurayaa waa toddoba dhagaxoo yaryar dhagxanta la tuurayaa dhagxan waaweyn ma aha kaaniyaalla ma aha dhagxanta waraabatuurka la yidhaahdo ma aha waa dhagxanta finiinkaee fartiya suurka lagu tuuri karo kuwaasaa la soo qaadayaa loo tuuraya marka la tuuraayo gacanta midig baa laga tuurayaa xabad xabad baa loo tuurayaa mar lama wada tuuray marka la tuuraayo waxaa la odhanayaa mar walba allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar marka tuurista iyabaa la israacinaya takbiirta ayaa la israacinaya mid waa tuurashadaas shaqada labaad waxay tahay waa gowraca hadigii in la qalo shayga saddexaad ee la qabanayaa waxay tahay waa timaxiirka intimaha la xiraana ka fadli badan in la gaabiyo sidaynu arki doonno insha allah shaqada afraad waxay tahay waa tawaafka tawaafu rukni ama tawaafu alifaada waa la yidhaahdaa waayo arkaanta xajku ka mid yahay tawaafulifaadana waa la yidhaahdaa bimacnaa markii carafa laga yimid dabadeed oo nafaha halkaa laga soo shubay dabadeed tawaafka la tawaafayo dawaafu lifaadana waa la yidhahda dawaafu ruknina waa la yidhahda shayga shanaad ee raacaya waa sacyi bayna asafa waalmarwa laakiin waxaa dhici karta sacyiga wakhtiyada qaarkood baa la qadimi karaa oo hadduu ruuxu dawaafulquduum la yimi oo uu ahaayoo kale ifraad ama uu ahaayoo kale qiraan oo dawaafulquduum markaa uu sameeyey dawaafu kacbada ku salaamayo xaaladda caynkaasa sacyigii intuu soo qadimuu dabagelin karaa yacni saas wuu marka camalladaas maalintaa ciidda la qabanayo sida afdalkaahi waa in tartiibtaa loo sameeyo waxaad ku xasuusan kartaa inaad tidhaahdo radxata radxata waa afar xaraf ramyigii waxaa laga soo qaatay ra'da gowracii waxaa laga soo qaatay daalka ranxatana waa la yidhaahdaa haddii naxri laga cabbiro nuunka ama daalka haddaad radxada tidhaahdo iyo haddaad ranxata tidhaahdo nuunka ama daalka waxaa laga soo qaadanaya gawraca min annaxri ama min addabxi xaada waxaa laga soo qaatay xalqiga timaxiirka da'da waxaa laga soo qaatay tawaafka sacyiga haddaad sii raaciso waxaad odhanaysaa radxadasa oo siinkana waxaa laga soo qaatay sacyiga sidaasi waa sida afdalka laakiin in la kala hormariyaa inay bannaantaa laga qaadanaya oo tartiibtaasi aynay waajib ahayn sidaas ayaa laga qaadanaya waxaa laga deliishanayaa afdalku inuu yahay in saa loo kala hormariyo waxaa laga deliishanayaa tartiibta in la khilaafaa inaanay dhib lahayn culamada qaar waxay ku gaar yeelayaan qofkii cudurdaar lahoo ilaawey ama ka jaahil ahaa culamada qaarna waxay cala baa loo kala hormarin karaa oo waajib ma aha waxaa kaloo laga deliishanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam siduu ummaddiisa ugu nasteexaynayey axkaamta shareecadana nebigu sala allahu alayh wasalam uu dadka u baraayey waxaa laga qaadanayaa shareecadu inay sahlan tahay ina addiina yusrun waxaa laga qaadanayaa caalimku isagoo taagan in fatwo la weydiin karo wakhtigeedu taagan yahay dhibina aanu ku sugnayn can cabdiraxmaan ibni yaziida annakhaciyi annahu xaja maca bni mascuudin radia allaahu canh cabdiraxmaan ibnu yaziid taabiciga la yidhaahdaa wuxuu la xajiyey cabdullahi bni mascuud fara'aahu yarmi aljamrata alkubraa wuxuu arkay cabduraxmaan isaga oo ibnu mascuud damiirka haadu wuxuu noqonaya cabdullahi ibnu mascuud yarmi tuuraya aljamrata alkubraa dhagax tuurka weyn ku tuuraya bisabci xasayaad toddoba dhagax oo quruurux ah waa dhagxan yaryar toddoba dhagaxoo quruuruxa ah isagoo ku tuuraya ayuu arkay fajacala albayta can yasaarih wuxuu ka yeelay cabdullahi bnu mascuud beydka oo kacbada ah can yasaarihi xaggiisa bidix buu ka yeelay bimacnaa wuxuu tuurayay iyadoo kacbadu bidix ka xigto wa minan minana wuxuu ka yeelay can yamiinihi xaggiisa midig ayuu ka yeelay bimacnaa isaga oo kacbadina ka xigto bidix minana ka xigto midig ayuu dhagaxa sidaa u qaabilayo u tuurayey umma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud hada maqaamu aladii unzilat calayhi suuratu lbaqarati sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi haadaa kani maqaamu ladii makaanu istaaggii kii weeye lagu soo dejiyey suuratulbaqara oo bimacnaa nebiga ah calayhi asalaatu wasalaam meeshuu istaagay halkaasoo kale weeye muxuu tilmaamayaa inay sunno tahay in qaabkaa laysu taago marka jamrat alcaqaba la tuurayo oo aan iyada xagga qiblada loo jeesanaynin ee lagaga imanayo geesta kale kacbad iyadoo bidix kaa xigta oo kaaga beegan minana midig kaaga beegan tahay baa sidaa loo tuuraya laakiin korka inta lagaga yimaado in xaggaa laga soo tuurayo xagga kacbada loo jeesanayo sunnadii waa khilaafsan tahay ha yeeshee culammadu waxay isla oggol yihiin geestii laga tuuraba inay asaxayso mawqifkaa in la istaagaa waajib ma aha gees kastoo lagaga tuuraa jamrada waa ansaxaysaa oo waajibkii waa ku gudmayaa laakiin sidii afdalkaa la khilaafaya cid odhanaysana halkaa in la istaagaa waajiba ma jirto waxay noqonaysaa inay sunno tahay taas maqaamu maqaamuladii markuu leeyahay wuxuu u jeedaa nebigu sala allahu alayh wasalam halkaasoo kaluu istaagay marka sidan wuxuu u samaynayaa cabdullahi bn mascuud itibaacan lirasuuli sala allahu aleyh wasalam raacisuu rasuulka sala allahu alay wasalam raacayo ficilkiisii ku dayanayo taasna waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday ficilka nebiga ugu dadaali jireen ee ugu dayan jireen dadkana ugu sheegi jireen baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa jamrat alcaqaba marka la tuuraayo in la qaabilaa inay sunno tahay oo kacbaduna ay bidix kaa xigayso minana midig kaa xigayso saas inay tahay sunne waxaa laga qaadanaya dhagxanta lagu tuurayaa inay yihiin toddoba waxaa laga qaadanaya dhagxantaas inay yihiin marka qaar yaryar oo quruurux ah bisabci xasayaat waxaa laga qaadanayaa qur'aanku inuu munazal yaho makhluuq aanu ahayn hada maqaamu aladii unzilat calayhi suuratu albaqara waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam risaaladiisii in la sugaayo oo in loo waxyooday in la caddaynayo waxaa laga qaadanayaa ashyaada qaarkood in la tawkiidinaayo la adkaynayo oo tawkiid ahaan buu hadalkan u yidhi hada maqaamu aladii unzilat calayhi suurat lbaqara qur'aanko dhanba waa lagu soo dejiyeye nebiga sala allahu alayh wasalam suuratulbaqara muxuu u gaar yeelay culammadu waxay yidhahdeen axkaam badan oo axkaamtii xajka ka mid a ah baa suuratulbaqara lagu sheegay marka maadaama axkaam fara badan oo xajku leeyahay suuratulbaqara lagu sheegay siduu u soo gaar yeelay waa saas cabdullahi ibnu mascuudna wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i asaxaaba ayuu ka mid ahaa raggii qur'aanka yaqaanay baanu ka mid ahaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi man sarrahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama nazla falyaqra'hu biqira'ati bni ummi cabdin wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam kay farax gelinayso ama jeclaysanaya inuu qur'aanka akhriyo xaaluu taray yahay isagan waxba iska beddelin siduu ahaa inuu akhriyo kii jecelay ha akhriyo qiraa'ada ibni ummi cabdin bimacnaa cabdullahi ibn mascuud qiraa'adiisa ha akhriyo ibnu ummi cabdinna waxaa loo jeedaa cabdullahi bn mascuud baa loo jeedaa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi allaahumma arxam ilmuxalliqiin ilaahayow u naxariiso kuwa timaha xiiray qaaluu waalmuqasiriina yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow kuwa timaha gaabiyeyna inuu ilaahay u naxariisto ku dar oo ducada ku dar oo iyagana ilaahay u naxariista dheh qaala allahuma arxam ilmuxalliqiin mar kaluu ku celiyey nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay oo u naxariiso almuxalliqiin kuwa timaha xiiray qaaluu waalmuqasiriina yaa rasuula allah iyaguna waxay ku celiyeen kuwa timaha gaabiyeyna ducada ku dar oo raxmada ugu ducee qaala waalmuqasiriin riwaayaadka qaar waxay sheegaysaa qaala fi alhaalisati waalmuqasiriin markii saddexaad buu wuxuu yidhi ilaahay kuwa timaha gaabiyeyna ha u naxariisto xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa xajkii ama cumradii waxyaalaha la qabanaayo waxaa ka mida in timaha ama la gaabiyo ama la xiiro latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina laa takhaafuun marka waxaa la hormariyey aayadda kuwa timaha xiiray muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin kee la horaan sheegay muxalliqiin idan altaxliiq afdal in timaha la xiiriyaa fadli badan sidaa ilaahayba u qadimay nebiguna sala allahu alayh wasalam xajkii wuxuu sameeyey inuu timaha xiirtay waa shay labaadoo caddaynaya inay saasay afdal tahay mar saddexaad nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu walmuqasiriin ya rasuula allah markanuu ku celiyay allahuma arxam ilmuxalliqiin waalmuqasiriina ya rasuul allah markii saddexaad buu ku daray waalmuqasiriin ducada inuu u badiyey nebigu sala allahu alayh wasalam kuwa timaha xiirtayna waxay caddaynaysaa tima xiirku inuu yahay afdal ow isagu fadli badan yahy markaa saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa timaha in la xiiro iyo in la gaabiyaa labaduba manaasigtii xajkiiyo cumrada inay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa intimaha la xiraa inay ka fadli badan tahay in la gaabiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa inay mashruuc tahay oo la sunnaynaayo ama la jeclaysanayo ciddii wanaag la timi ama khayr la timi in loo duceeyo ama khayrkeedu cidduu sii badan yahay in ducada loo badiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa akhlaaqda nebigu sala allahu alayh wasalam siday u wanaagsanayd ayaa laga qaadanaya can caa'ishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi xajajnaa maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaannu xajinay nebiga sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa fa afadnaa yowma annaxri fa xaadat safiya waxaanu samaynay tawaafkii tawaafu lifaada maalintii gowraca ama dhuundhowga waa yowma naxri waxaa loo jeeda yowma ciidi aladxaa maalintaasaanu ifaadadii la nimi waxaa loo jeedaa nafaha iyaga waxaan u soo shubnay oo u soo kaxaynay si aanu kacbada ugu dawaafno dawaaf ifaada fa xaadat safiya waxa xayday oo dhiiggii caadada heshay gabadhii la odhan jiray safiya bintu xuyay ibnu akhtab waxay ka mid ahayd zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid ahayd fa araada anabiyu sala allahu aleyh wasalama minha maa yuriidu rajulu min ahli wuxuu ka doonay nebigu sala allahu aleyh wasalam maa yuriidu arajulu waxa uu ninku ka doono caaisha odhanaysa min ahlihi xaaskiisa uu ka doono ayaa nebigu ka doonay calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waxay u jeeddaa ujeeddaa galmay ujeeddaa fa qultu yaa rasuula allah waxaan ku idhi caaisha odhanaysa rasuulki ilaahayow innahaa xaa'id yacnii xayd bay ku sugan taho waa mid xayd u saaxiib ah dhiiggii xaydkay ku jirtaa dhiiggii caadada qaola axaabisatunaa hiya wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam miyayna xabisaysaa oo na joojinaysaa iyadu bimacnaa inaannu safarno oo wakhtigaannu doonaynay inaannu socdaallo miyay naga baajinaysaa xaydku markuu yimaado dhowr maalmood ayuu joogayaa waxaa laga yaabaa shan maalmood ama lix maalmood ama toddoba maalmood inuu joogo ama ka badan ama ka yar laakiin haalibka dumarka lix maalmood ama toddoba maalmood ayaa dhiiggaa xayd ku joogaa bimacnaa tawaafkii rukniga ahaa ee tawaaful ifaada haddaynay la iman dee ilaaba ilaa waa inay joogtaa ilamaa iyo inta ay ka daahir noqonayso ka maydhanayso dabeedna dawaafayso oo dawaafkii rukniga ahaa kama tegi karto iyadoo caado qabtana dee ma dawaafi karto qaala axaabisatunaa hii miyay na xabisaysaa iyadu oo na joojinaysaa yacnii safarkii miyay naga baajinaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innahaa qad afaadat yadu waa tawaaftay tawaafkii tawaafu lifaada yowma naxri maalintii gowraca ama dhuundhowga ee hadyiga la qalayey maalintaasay tawaaftay waa maalintii tobnaad ee ciidda ay ahayd qaala ukhrujuu markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam baxa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi caqraa xalqa caqra ilaahay markaa jidhkeeda ha gooyo yacnii wax ka mida ah ha jaro xalqa ilaahay timaheeda ha xiiro waa eray carabtu ay odhan jireen habaarna ayna uga jeedin inuu waxaasi ku dhacaan muraadku aanu ahayn caqraada culammada badankoodu waxay yidhaahdeen waa jidhka wax ka midii in markaa wax gaadhaan caqrigu asal ahaan waa boqnogoynta laakiin waxaa loo jeedaa jasadkeeda wax ka mida yacni waxa ku dhacaanoo waxa go'aan xalqaana calaqa allaahu shacraha ilahay timaha ka xiro marka waxay yidhahdeen waa habaar aan looga jeedin ruuxu inuu ku dhaco waa habaar aan looga jeedin ruuxa inuu ku dhaco aan looga jeedin waa siday u odhan jireen fakiladka ummuk hooyadaa kuweyday oo kaa goblanta ama taribat yadaak gacmahaagu ha faqiiraan oo faqri ha kugu dhaco tacaabirta noocaasi daahirkeedu waa ducaa'un calayhi cidda lagu yidhi waxay u egtay in la habaaray taas yadaa lama deliishan karoo lama odhan karo anna hadallada caynkaasoo kale ah waa iska odhan karaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam dadka kale waa ka duwan yahay oo waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shardi baan ilaahay la galay shardigaasoo ah qof kastoo muslim ah oo aan caayo ama habaaro aan ehella u ahayn inuu ilaahay ugu beddelo raxmad iyo dhowaansho uu xagga ilaahay u dhowaanayo iyo dahirnaan uu ku dahirayo maalinta qiyaamada marka xaqiiqatan cidda uu nebigu habaaraya haddaynay ahayn cid habaarkaa mutaysatay waxay noqonaysaa fadiilay noqonaysaaba waayo ilaahay buu hore uga bariyey oo sharad kula galay oo u shardistay cid kastaan u helahayn habaarkaas oo uu habaaro nebigu sala allahu alayh wasalam inuu raxmad iyo qurbo iyo dhowaansho xagga ilaahay ugu dhowaanayo iyo tahiris lagu tahirayo maalinta qiyaamada inuu ilaahay ugu bedelo oo uga dhigo sidaas aawadeed wax lagu habaaro ciddaan la imanin inuu nebigu habaara waa manqabo ashyaadaa wax ka mida ah waxaa lagu soo arooriyaa fii kitaab almanaaqib sidaas aawadeed baa xadiiskii mucaawiye ku saabsanaa markuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam saxaabi inuu ugu yeedho mucaawiye ayaa saxaabigii ku soo noqday nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waxbuu cunayey yacnii cuntuu ku fadhiyey markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi laa ashbaca allaahu batnahu ilaahay calooshiisa ma dhergiyo imaam muslim kitaabkiisa saxiixa manaaqibta markuu ka warramaya iyo waxyaalaha fadaa'isha ah xadiiskaa waa ku soo arooriyey waa manqabatun min almanaaqib waayo wuxuu habaar ku mutaysto mucaawiya lama imanin inuu wax cunayo ma wuxuu habaar ku mutaystaa idan waxay noqonaysaa yacni markaa fadiilay noqonaysaa iyo manqabo saasay noqonaysaa tanna waa noocaasoo kaley noqonaysaayo waxay soo gelaysaa noocii ruuxii aan mutaysanin habaarka oo la habaarayey ayay soo gelaysaa idan waa manqabo qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam caqra xalqa ay caqara allahu jasadaha ilaahay jidhkeeda ha dhaawaco ama ha jaro wax ka mida ah, xalqa ay xaraqa allaahu shacraha ilaahay timaheeda ha xiiro ataafat yowma anaxri ma tawaaftay maalintii dhuundhowga bimacnaa maalintii ciidda ciiduladxaa maalintii tobnaad ma tawaaftay mise may tawaafin qiila nacam waxaa lagu yidhi haa way tawaaftay qaala fanfirii waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam bax haddaba safiyu kula hadlayaa bax oo bimacnaa ha joogin riwaayada hore waxay sheegaysaa ukhrujuu yadiyo dadka kaleba inay baxaan baa la amraya fanfirina yada khusuuskeeda riwaayadan lala hadlayaa oo leeyahy adiguna baxa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam zawjaadkiisii inuu wada xajisiiyey lwadaac ou soo wada kaxeeyey taasina waxay ka mid tahay sida nebigu sala allahu aleyh wasalam ehelkiisa u ilaalinayey ee reerihiisa ugu wanaagsanaa ayay ka mid tahay inuu xajka wada geeyey oo sannadii uu dadka sagootinayey xajka inuu sii wada mariyey oo wada kaxeeyey waxay ka mid tahay sida markaa akhlaaqda nebiga sala allahu alayh wasalam ay u wanaagsanayd ilaalinta reerihiisa uu ilaalinayaana siday u fiicnayd baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadhi iyadoo aan maxram la socon oo nin aan gayaan sharcan u ahayni aanu la socon ama ninkeedu aanu la socon inaanay xataa xaj u baxayn waayo dee nabiga sala allahu alayh wasalam zawjaadkiisii isagaa xaji xajkana u kaxeeyey waxaa laga qaadanayaa tawaafka tawaaf tawaafulifaada la yidhaahdo ama tawaafu rukni yowmu naxri in asaalatan lala yimaado laakiin waa dhici kartaa cudurdaar ahaan in dib looga dhigo oo maalinta koob iyo tobnaad ama labiyo tobnaad ama saddexiyo tobnaad waa la tawaafi karaa haddii maanic u diidayo ruuxa sida gabadhu inay caado qabtay ama gabadhu inay nifaas tahay haddii waxyaalahaasi u diidayaanna dib baa loo sii dhigayaa laakiin haddii kale waxaa afdala in la hormariyo waxaana ugu fadli badan yowmunaxri in lala yimaado ayaa markaa ugu fadli badan mana aha qofka hadduu la iman waayo inuu ka dhacayo ma waa rukniyo ilaa tawaaful ifaada lala yimaado dee xajkii ma dhammaystirmayo waa rukni arkaantii xajka ka mid a ha lala yimaado maalmaha horeynu sheegnay ama wakhtiyo ka dambaysaba ha lala yimaadee marka marnaba ruuxa ka dhici maayo bicudrin iyo biduuni cudrin ama cudurdaar ha jiro ama yaanu jirine tawaaful ifaada kama dhacayo xayd iyo nifaasna ku dhici maayo ee markay ka daahir noqdaan bay dawaafayaan markay ka daahir noqdaan bay tawaafayaan wax ku kallifaya iyadaan u jirin hadduu ruuxu dib u dhigo oo maalinta tobnaad dib uga dhigo oo uu ayaamu tashriiqa dib ugu dhigana laa xaraj dhibi kuma sugnaa kadib hadduu u dhigayo intaa wax ka dambeeya cudurdaar hadduu ku sugan yahayna markaa dhib kuma sugnaa hadduu cudurdaar dib ugu sii dhigaayo wakhti ka sii dambaysa ayaamu tashriiqa markaana laa xaraj waxaa laga qaadanayaa gabadhii caadada qabtay ama dhiigga xaydka lahayd inayna marnaba tawaafayn tawaafkii rukniga ahaa ama mid waajiba ah ama mid sunna ah midnaba inayna dawaafayn ee waxay noqonaysaa inay joogto oo haddii tawaafkii ruknigaa ka dhiman yahay markay ka daahir noqoto ay tawaafto axaabisatunahi bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen haddii daruura ay keensato oo aynay joogi karayn gabadhu cidday la socotayna ay ka tegayaan inay dib ugu soo noqotaana aynay u suurubayn intay iska tagto ay soo noqoto oo mar dambe dawaafto taasina aynay u suurubayn lidaruuray ku dawaafaysaa iyadoo xaydka qabta qowl caynkaasaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen laakiin jamaahiiru ahlicilmi sidaa waa diidayaan saxiixu waxay tahay marnaba gabadhu inayna dawaafayn iyadoo dhiigga caadada leh inayna marnaba dawaafin ama rufqadu ha ka tegayso ama yayna ka tegin ilaaba ilaa xajku wuxuu ku dhammaystirmayaa inay gabadhaasi tawaafto tawaaf alifaada tawaafkiina ma asaxayo bixayd iyadoo xayd jiro ma asaxayo dawaahirul axaadiis baa sidaa ku tusinaysa jamaahiiru ahlilcilmina waa siday ku tageen saas aawoodee qowlka lidaruura ku bannaynayaa wuxuu noqonayaa qowl shaad a buu noqonayaa oo lama cuskanayo qowlkaas waxaa laga qaadanayaa tawaafka tawaafulwadaaca la yidhaahdaa inuu ka dhacaayo gabadhii caadada qabtay oo haddii tawaafkii rukniga ahaa tawaafulifaada waa kaa yowmu naxri lala imanayee tawaafulifaada haddii markaa gabadhi ay samaysay oo la timi oo wakhtigii dadku baxayeen dadkii ay la socotay ay baxayeen oo safrayeen ay ku soo beeganto iyadoo xayd qabta inayna tawaafulwadaac tawaafka sagootiga ee kacbada lagu sagootinayo inayna u baaqanayn uuna ka dhacayo dembi ayna ku qabin xadiidka soo socdaana waa inoo sii caddaynaya waxaa laga qaadanayaa waxa laga xishoodo oo caadatan laga xishoodo in laga warramaa inay bannaan tahay haddii maslaxa ku sugan tahay ka warranka laga warramayo waayo innahaa xaa'id ayaa caaisha tidhi xaydkiina waa shay laga xishoodo laakiin maslaxa ku jirta daraaddeed baa loo tasriixiyoo loo sheegay waxaa laga qaadanayaa wixii laga xishoonaayo inaan afka lagu ballaadhin oo caaisha waxay tidhi fa araada anabiyu sala allahu alayh wasalam minha maa yuriidu arajulu min ahlihi si sarbeeb ah si maldahaada ah bay hadalkii u kormartay nebigu wuxuu ka doonay sala allahu alayh wasalam safiya wuxuu ninku ka doono xaaskiisa marka waxaa laga xishoodo inaan carabka lagu ballaadhin baa laga qaadanaya waa yahay can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyti ila annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id cabdullaahi bni cabbaas waxau ihi radia allaahu canh umira annaasu dadka waxa la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim wakhtigooda ugu dambeeya bilbeyti beytka ugu dambeeya an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim wakhtigooda ugu dambeeya bilbeyti ay kaa'inan bilbeyti beytka mid ku sugan yacnii tawaafka beytka lagu tawaafayaa inay noqoto camalka ugu dambeeyay qabtaan ayaa dadka la amray man ilaamir yaa amray rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam nebiga ilaahay baa amray saaxibulamri ayaa amray umira annaasu dadkii waxa la amray waxaa loo jeedaa dadkii u soo safray xajka u soo safray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim wakhtigooda ugu dambeeya iyo kulankooda ugu dambeeyaa bilbeyti ay biawaafi bilbeyt mid ku sugan kaa'inan biawaafi bilbeyt tawaafka beytka lagu tawaafayo mid ku sugan inuu noqdo ayaa la amray oo bimacnaa nebigu sala allahu alayh wasalam amray ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id mooyaane waxaa laga khafiifiyey gabadhii caadada qabtaa laga khafiifiyey inay tawaafkaas sagootiga la timaado iyada waa laga khafiifiyo waa loo sahlay waa laga riday riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay ilaa annahu rukhisa in loo rukhseeyey uun mooyaane gabadha xaa'idkaee caadada qabtaa rukhsaa laga cabbiray riwaayaadka qaarkood xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiiskan oo laga daliishanaya shareecadu inay sahlan tahay oo aan culays sii aday ku sugnayn waxaa laga qaadanayaa tawaafka tawaaf dawaafulwadaaca la yidhaahdee kacbada lagu sagootiyayaa ruux kastooo xaaji ah oo soo xajiyey inuu waajib ku noqonayo inuu waajib yahayna waxaa u daliila kow amarka nebigu sala allahu alayh wasalam amray lianna alamra yaqtadi alwujuub wuxuu keensanayaa waajibnima amarku marba hadduu nebigu amray wuxuu noqonayaa shaygaa u amray shay waajib ah laba waxa kale u daliila ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id waa laga khafiifiyey gabadhii caadada qabtay riwaayada kalena waa sii caddaynaysaa rukhisa waa loo ruqseeyey gabadhii caadada qabtay rukhsaduna waxay noqotaa min casiima shay waajib ah baa rukhsa ka timaadaa haddii lahe waa loo ruqseeyey waxaad garanaysaa khilaafkeedu inay casiimo tahay markaa sidaas aawadeed tawaafka kacbada lagu tawaafayo lagu sagootinayaa wuxuu noqonayaa tawaaf ulwadaac mid waajib uu noqonaya xajkii in tawaaf ulwadaac lala yimaadaa acmaashii xajka camal la qabto in loogu dambaysiinayo tawaafka wadaaca tawaaf ulwadaac waajibna ay tahay baa laga qaadanaya cidda uu saaran yahayna waa ciddii safraysee baxaysa ee cidda maka joogaysa ma saarna tawaafulwadaac waa iyagu kacbadii dee ag joogaan mar hadday caynkaa tahay ciddii joogaysa ma saarna marka umira annaasu waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin khusuus baa loo jeedaa oo waa dadkii safar ku yimi oo yacni markaa soo xajiyey xajkaana safar ugu yimi weeyaan cidda la amray ee dadkii muqiimiinta ahaa ee maka joogay iyaga lama amrin waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadhii caadada qabtay ee wakhtigaa la safraye la socdaalaye maka laga baxaayo uu ku soo beegmay dhiiggii xaydka inay leedahay yada waajibkaasi waa ka dhacay oo nebigaa u ruqseeyey calayhi salaatu wasalaam kana khafiifiyey idan u baaqan mayso dembina kuma qabto dembina kuma qabto waxaa la mida gabadhii dhiigga dhalmada lahaydna waa la mid masalan gabadh baa soo xajiday xajkii bay dhammaysatay wixii kale markay dhammaysay dabadeed ayaa waxa dhacday way umushay waxay ku sugan tahay dama nifaas dhiiggii nifaaskay ku sugan tahay ama dhiiggii dhalmada tawaafulwadaacoo keliyaa u hadhsanaan xaa'idkay la xukum tahayoo yaduna u baaqan mayse way safraysaa dembina kuma qabto saasay markaa noqonaysa waxay culammadu isweydiiyaan ma xajka keliya xukunkani ku gaar yahay tawaafulwadaaca mise cumrada lafteeda marka la cumraysto oo cumro keliya inta lala yimaado la safrayo waa lala imanayaa tawaafkan tawaafuulwadaac taas culammadu waa isku khilaafeen laba qowl bayna keli yihiin qowl odhanaaya xajka keliya ku soo aroortay cumrada kuma soo aroorin saas aawadeed loogamana qiyaas qaadanayo cumradii xajka cumradii looga qiyaas qaadan maayo xajkii iyo qowl odhanaaya maye hadduu ruuxu cumraystana saasoo kale ayuu tawaafulwadaac ula imanaya waxaanay u deliishadeen wasnac fii cumratika kamaa tasnacu fii xajik la kaalay cumradaadana waxaad xajkaaga la imanaysay gudihii soo kale la kaalay taasay markaa deliishadeen iyo ta kale lafdigan umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyti oo waxay yidhaahdeen walow xajatulwadaacba nebigu ha ku yidhaahdee laakiin xikmadii loo yidhi wakhtigan marka kalena waa imanaysa oo kacbada in la sagootiyaa looga jeedo tawaafkaa lagu sagootiyo sida tawaafka loogu salaamayaa tawaaf loogu sagootiyayaa calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waxay ku soo aroortay uun xajkay ku soo aroortay nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa cimraystay wakhtiyadii uu cimraystayna inuu sidaa yidhi lama soo rarin saas aawadeed mawdicii dawaaf ulwadaac nebigu aanu la iman in lala yimaadaa dadka ma saarna mawdicu marka amre in lala yimaadee isaguna la yimina in tawaafulwadaac lala yimaadaa waa saarantay noqonaysa can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala istaadana alcabbaasu bnu cabdiilmuttalibi rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ista'dana wuxuu idan weydiistay alcabaas bnu cabdilmualib cabbaasoo ina cabdimualib ahi rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu idan u weydiistay an yabiita bimakka inuu ku baryo ku sugnaado makka layaaliya minan habeennadii mina min ajli siqaayatihi waraabinta uu xujaajta waraabinayo daraaddeed inuu ugu nagaado mina ayuu u idan weydiistay cabbaas nebiga sala allahu alayh wasalam inuu u fasaxo inuu ku sugnaado maka faadina lahu nabigu sala allahu alayh wasalam waa u idmay waa u oggolaaday oo wuxuu u ruqseeyey inuu maka ku sugnaado cabbaas cudurdaarkaa daraaddeed ayuu ugu oggolaaday oo ugu fasaxay xaddiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xaddiiska waxaa laga qaadanayaa habeennada mina waa ayaamaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad ciddii aan degdegin weeyaane habeennadaa in mino lagu sugnaadaa oo xujaajtu ku sugnaataa inay waajib tahaa laga qaadanaya waxaase laga reebayaa habeenka saddexiyo tobnaad qofkii degdega faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh kii degdega fii yowmayni laba maalmood gudahood ku degdegaa falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa ma saarno labada maalmoodna waxaa loo jeedaa maalinta koobiyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad baa loo jeedaa waxaana laga degdegayaa maalinta saddex iyo tobnaad dhagax tuurka dhagxanta la tuuranaya waa afar maalmood maalin waa maalinta tobnaadoo meel keliya dhagaxa lagu tuurayaa waa jamrat alcaqaba toddoba dhagaxoo yaryar lagu tuuraya goorta la tuurayaana waa barqadii waa subaxnimada laakiin ilaa gelinka dambe waa la tuuri karaa dhibina kuma sugnaa maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad min saddex meelood baa la tuurayaa dhagax tuurka yar dhagax tuurka dhexe dhagax tuurka weyn waxaa lagu tuurayaa toddoba toddoba toddoba koob iyo labaatan bay noqonayaan maalinta labiyo tobnaad saasi la eg saddexda meelood toddoba toddoba toddoba waa koob iyo labaatan maalinta saddexiyo tobnaad ciddii aan degdegin waxay samaynaysaa habeenkeedana waxay u hoyanaysaa mina maalinnimadeedana waxay tuuranaysaa dhagxantaa saddexda meelood toddoba toddoba toddoba marka ciddii aan degdegin dhagaxa uu tuurayaa waxay noqonaysaa toddobaatan dhagax buu noqonaysaa maalinta hore oo toddoba ah iyo saddex maalmoodoo min koob iyo labaatan ah saddex maalmood oo min koob iyo labaatani waa saddex iyo lixdan toddobadii maalintii horena u geeye waa toddobaatan ruuxii haddaba degdega waxaa ka dhacaya koob iyo labaatanka maalinta saddex-iyo tobnaad ayaa ka baaqanaya marka wuxuu tuurayaa sagaal iyo afartan buu tuurayaa maalmaha saddexda ahee ayaamu tashriiqa la yidhaahde hilbawaradka koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka goorta dhagaxa la tuurayaa wuxuu noqonayaa gelin dambe oo gelin hore lama tuurayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam gelin dambuu maalmaha tuurtay koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka gelin dambuu nebigu maalmaha saddexda ah uu dhagaxa tuurta gelin hore ma tuuran marka cid aan cudurdaar lahayni gelin hore ma tuuri karto saddexdaa maalmood ee dambe oo ma qadimi karto laakiin gelin dambaa la tuuranayaa ilaa habeennimadana waa la tuuran karaa maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad laakiin maalinta saddexiyo tobnaad maya maalinta saddexiyo tobnaad waa maalinta ugu yar wakhti dhagax la tuurto waayo waa min azawaal ilaa maa qabla alghuruub dhagax tuurkeedu wuxuu bilaabmayaa maalinta saddexiyo tobnaad marka qoraxdu ka iilato samada bartankeeda oo wakhti duhur soo galo waxaanu ku dhammaanayaa qorax dhaca hadday qoraxdu dhacdo wakhti tuurasho waa dhammaatay waayo habeenka afariyo tobnaad wakhti dhagax la tuurto ma aha haddii la tuurtona waxay noqonaysaa laqwi bay noqonaysaa midaan wax ka soo qaad lahayn oo ka dhigan sidii aan la tuuranoo kale ka dhiganta haddaba qofkii degdegaya waa inaan qoraxdu ugu dhicin maalinta labiyo tobnaad waa inaanu qorax dhaca sugin ee ka hor ka baxaa iyadoo qorraxdu soo jeeddo waa inuu mino ka baxa saas aawadeed baa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay yidhaahdeen ruuxa qorraxdu ugu dhacdo isagoo mino ku sugan habeenka saddex-iyo tobnaad waajib waxa ku noqonaya habeenkaa inuu nagaado oo mino u hoydaa waajib bay ku noqonaysa berrina gelin dambe tuurtaa waajib bay ku noqonaysa sida cabdullaahi ibnu cumar ba uu yidhi aayaddana waaba laga daliishaday aayadda maxaa ku sugan faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh kii degdega fii yowmayni laba maalmood gudahooda ku degdega fiidu maxay faa'iidaynaysaa darfiya waa shayga in lagu guda sugan yahay tacajulku goormuu dhacayaa fii daakhili lyowmayn labada maalmood gudahooduu dhacayaa idan waxaa laga qaadanayaa qoraxdu inaynay mina ugu dhicin hadday qoraxdu intay mino ugu dhacdo uu doono bacda almaqrib inuu ka baxo mina ama bacda alcishaa maa tacajala fii yowmayn wa innamaa yuriidu an yatacajala bacda yowmayn yowmaynka gudihiisii ma tacajulin ee wuxuu rabaa bacda yowmayn inuu tacajulo taasna maxal ma leh aayaddina waxaa ku sugan faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh markaa saas aawadeed ruuxii doonaya habeenka saddex-iyo tobnaad inaanu mine u hoyan oo rukhsada qaato intaan qorraxdu mina ugu dhicin waa inuu mino ka baxaa isagoo dhagaxiina tuurtay hadduu mino u hoyan waayey oo u degdegay dhagax tuurka maalinta saddexiyo tobnaadna waa ka dhacayaa waa taabicun limabiitihi habeenkiisa oo habeenka saddexiyo tobnaada in mino loo hoydo ayaa dhagax tuurkuna raacaya labadu waa isku xidhan yihiin yacni sidaas weye marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal mabiidka mina loo hoydaa habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad ciddii aan degdegin inay waajib ku taha laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa fadliga cabbaas baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ciddii ahlu siqaaya oo xujaajta waraabinaysa inuu mabiidku ka dhacayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa shaqo kaleoo muhim ah oo maslaxa caama ku sugan tahay oo baahida loo qabaa ay la mid tahay siqaayadaasoo kale cidda waraabinaysa ama ay ka sii muhiimsan tahay mabiidku inuu ka dhacayo ayaa laga qaadanaya oo maslaxada caamkaa daraaddeed uga dhacayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen rijaalulmuruurka yacni waxa weeye shaaricyada ku sugan ee dadka kale hagaya ee gawaadhida kale hagaya ee kala joojinaya waxaa loo qabaa baahi badan baa loo qabaa maslaxo caama inay wadaan mabiidkaasi inuu ka dhacayay noqonaysa bacdu ahli cilmi baa saa yidhi hoyaatinka mina loo hoyanayaa habeennada mina loogama jeedo kullu leyl habeenkoo dhan inuu u hoydaa inay waajib ku tahay laakiin waxaa waajib ku ah mucdamu leyl habeenka badankiisa marka in habeenkii ka mida waa ka maqnaan karaa laakiin waa inuu haalibka habeenkii joogaa mina oo u hoydaa iyaduna saas can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala jamaca anabiyu sala allahu aleyh wasalam bayna almaqrib waalcishaa cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waa jamciyo waa kulmiyey bayna almaqrib waalcishaa salaaddii maqhrib iyo salaaddii cishe ayuu jamciyey bijamcin wuxuu ku kulmiyey meesha musdelife la yidhaahdo jamcin wuxuu ka mid yahay magacyada musdelifa oo musdelifana waa la yidhaahdaa jamcina waa la yidhahdaa waxaa jamci loo yidhi dadka ayaa ku kulmi jira oo ku soo ururi jiray meeshaas wakhtigii jaahiliyada iyo wakhtigii islaamka mid walba bacdi kale waxay yidhaahdeen jamci waxaa loogu magacaabay aadam iyo xawaabaa ku kulmay markii arlada loo soo rogay meeshay ku kulmeen waxay ahayd musdalifa jamcin bay ahayd marka kulankay ku kulmeen baa jamci loogu magacaabay waa qowl kale marka bijamcin waxaa loo jeedaa musdelifaa loo jeedaa salaaddii maqrib iyo salaaddii cishuu wakhtigii cishaha labadaba tukaday jamcu ta'khiir baanu ku sameeyey jamcu ta'khiirkana marka horea la niyoonayaa in salaadan hore dib loo dhigay dabadeedna marka dambe wakhtigii ta kale markuu soo galo baa labadii salaadoodba la tukanayaa waxaana la hor marinayaa tii horraysay waxaana la dambaysiinayaa tii dambaysay waxna loo dhaxaysiin maayo sunno dhexeeyaa ma jiro sunno udhexeeyaa ma jiro waxaa lagu bilaabayaa salaada maqhribka adaan iyo iqaamo baa lala imanayaa salaadda dambana qiimis keliyaa lala imanaya likulli waaxidatin minhumaa iqaama mid waloo labadooda ka mida ah waxaa u sugnaatay qiimis la qiimayo walam yusabbix baynahumaa nabigu sala allahu alayh wasalam ma tasbiixsan dhexdooda waxaa loo jeedaa salaad sunna'a ah, ma tukan salaad sunna ah ma tukan walam yusabbix baynahumaa sunno uu udhaxaysiye labada salaadood ee uu jamcinayaa ma jirin wala calaa isri waaxidatin minhuma labadooda mid ka mida dabadeeda wax sunno uu tukadayna ma jiro isri waxaa loo jeedaa caqib yacani labadaas salaadood midnaba sunno kama dambaysiin sunnana uma dhaxaysiin xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa sunno ah dadka xujaajta ahi salaadda maqhrib inay ku sameeyaan jamcu ta'khiir oo ay dib u dhigaan oo marka qorraxdu dhacdaba waa inay ka soo dhaqaaqaan carafa ka soo dhaqaaqaan waxay u soconayaan xagga musdelifay u soconayaan musdelifa markay tagaan bay salaaddii maqhrib iyo salaaddii cishe labadaba wada tukanayaan oo kulminayaan haddii laakiin ruuxu uu ku habsaamo carafa waxaa dhici karta inuu wado dad culus oo aan socon karayn gaadiid qaadana uu hore u waayey amaba isaga laftiisaaba waxaa dhici karta inaan u socon karin gaadiidna u waayey hadday noqoto inuu habeenbarhkii nisfa leyl uu ku gaadhayo ama wakhti ka dambeeyaba uu u dibdhacayo oo uu ka baqo wakhtigii cishuhu inuu ka tago calaa qawlin ilaa culammada qaar baa qaba wakhtiga cishuhu wuxuu ku egyahay nisfu leyli xaaladda caynkaasa cudurdaarka keensaday daraaddeed wuxuu ku jamcinayaa carafada si aan salaadda uga tegin hadduu xataa ku qanacsan yaho isleeyahay ilaa waagu dilaaco salaadda cishe ma tegin alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabbun bay yidhahdaan culammadu khilaafka in laga baxaa waa sunne hadduu xataa sidaa ku qanacsan yahay dee si laysku hayo salaaddii wakhtigii waa kaa tegay iyo kaama tegin dee waxa fiican inuu yaqiin salaaddii ula yimaado wakhtigeedii oo uu ka baxo khilaafkaas axaadiista qaarkood daahirkoodana waxaa ku soo arooray wakhtiga cisho inuu yahay ilaa nisfi alleyl in nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa sheegay marka waa qowl quwadiisa leh qowlka odhanaaya salaadda cishuhu wakhtigeedu wuxuu ku eg yahay habeenka kale badhkiisa ayuu ku egyahay calaa kulli xaal hadduu ka boqo wakhtiga cishuhu inuu ka tago isagoo weli carafa jooga oo cudurdaar daraaddeed u jooga oo weli ka bixi kari waayey waaynu halkiisa ku jamciyaa waxaa laga qaadanayaa salaad kasta in qiimis loo samaynayo oo iqaamo loo samaynayo labada salaadood ee la jamcinaya mid walba riwaayaadka qaarkood waxay kordhiyeen in salaadda horena adaan loogu darayo oo adaan iyo iqaamo laysu raacinayo axaadiista qaarkood oo saxiixa ku soo arooray in waxa weeye adaan iyo iqaamaba in salaada hore loola imanayo ta labaadna iqaamo keliya loola imanayo waxaa laga qaadanayaa labadii salaadood ee la jamcinaye la kulminayey in sunno dhexdeeda in la geliyo tegista laga tegayo layska daynayo sunno in loo dhaxaysiiyaa inay tahay mid mashruuca oo sidaas waxa weeye sharcan sidaa la amrayo ama la sunnaynayo cala alaqali waxaa laga qaadanayaa jamcu ta'khiirku inuu bannaan yahay mawdicanna ay sunno tahayba jamcu taakhiirka in lala yimaado marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal labadii salaadood ee la jamcinayay inaan sunno loo dhaxaysiin waayo sunnada nebigu sala allahu aley wasalam waa in labadaa salaadood la jamcinayo aan sunno loo dhaxaysiin baabu lmuxrimi yakulu min sayd alxalaal ay baabu dikri xukmi almuxrimi muxrimka xukunkiisa sheegista la sheegaayo u baab yahay ya'kulu xaalu muxrimku cunayo min sayd alxalaal ruux xalaal ah oo aan muxrim oo xaj iyo cumro midnaba ku sugnayn wuxuu soo ugaadhsaday ee xilliga ka soo ugaadhsaday meelaan xaram ka ahayn inuu wax ka mida cuno kii muxrimka ahaa xukunka ay leedahay ayuu u can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kharaja xaajan fakharajuu macahu abi qataada waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam kharaja baxay xaajan xaaluu soo xajinayuu baxay bimacnaa soo cumraysanayo xaajan waxaa loo jeedaa muctamiran waayo qisadani waxay ku saabsanayd cumradii cumratalqadaa ayay ku saabsanayd haddaa xaajan muxuu yidhi xaajan wuxuu yidhi xajku waa qasdi weeye makhsuus ah oo baydka loo qasdaayo iyo manaasigta cumraduna beytka laftiisa loo qastayaa marka ictibaarkaasaa loogu itlaaqa ama weji labaad xaajan waxaa loogu magacaabo loogu itlaaqay waa xaju lasqar oo xajkaa wuxuu u qaybsamaa alxaju alakbar iyo alxaju alasqar xajka macruufka ahi waxaa la yidhahdaa alxaju alakbar waa xajkii weynaa cumradana waxaa la yidhahdaa alxaju alasqar waa xajkii yaraa marka maadaama cumradu ay tahay alxaju alasqar xajkii yaraa ayaa xaajan loogu itlaaqo loogu magacaabay marka waxaa loo jeedaa xaajan ay muctamiran xaaluu soo cumraysanayuu nebigu baxay sala allahu aleyh wasalam fa kharajuu macahu waa baxeen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam macahu nebiga la jirkiisay baxeen xaalay nebiga la jirkiisa ku sugan yihiin ayay baxeen fa sarafa taa'ifatan minhum waa leexiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam koox ka mida saxaabadii ayuu leexiyey uu yidhi xaggaa idinku mara fiihim abuu qataada kooxdaa waxaa ku jiray abuu qataada ku jiray saxaabiga abuu alansaari la odhan jiray ayaa ku jiray magaciisana waxaa la odhan jiray alxaaris ibnu ribciy ayaa la odhan jiray wa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam khuduu saaxil albaxri xataa naltaqiya khuduu yacni mara akhdiga waxaa loo jeedaa inay socdaanoo maraan asal ahaan khuduu waa qaata weeye laakiin waxaa loo jeedaa muraadku yahay ay usluku mara saaxila albaxri ay ariiqa saaxili albaxri waddada badda khooriga maraysa waddadaa qaada oo halkaa mara xataa naltaqiya ilaa aynu ka kulmayno fa akhaduu waxay mareen oo socdeen saaxila albaxri xaggii badda ama badda khoorigeeda ka agdhoweyd xaggaasay mareen yacanii jihadeeday mareen jihada saaxilulbaxriga falama insarafuu markay ee soo laabteen axramuu kulluhum dhammaantood waa ixraamteen ilaa abaa qataada abaa qataada mooye intii kaloo dhan baa cimradii xidhatay falam yuxrim ma ixraaman oo cumradii ma xidhan abuqataada fa baynamaa hum yasiiruuna wakhti gudihiisoo ay soconayaan iyagu id ra'aw waxaaba ku kadiyey inay arkeen xumra waxshin dameer dibadeed inay arkeen yacnii gumburi ama dameer farow ama dameer dibadeed kolba tacbiirka laga cabbiro farow bay arkeen fa xamala abuu qataada waa ku orday abuu qataada oo wuxuu weeraray cala alxumur dameerihii dameer dibadeedka ahaa ayuu ku cararay fa caqara minha ataanan wuxuu ka dilay ka boqnagooyey waxaa loo jeedaa waa ka dilay damerdibadeedkaas ataanan mid dhadig dameer dibadeed dhadig buu markaa dameer dameer dibadeed ah ayuu ka dilay fa nazaluu waa degeen saxaabadii la socotay ayaa degtay meel bay degeen fa akaluu way cuneen min laxmihaa wax hilibkeedii ka miday cuneen umma qaaluu dabeedna waxay yidhaahdeen ana'kulu laxma saydin oo waxaannu cunaynaa ugaadh hilibkeed miyaan cunaynaa wa naxnu muxrimuun annagoo muxrimiin ah oo ixraaman oo cimro xidhannay miyaan markaa ugaadh hilibkeeda aan cunaynaa fa xamalnaa waxaannu soo qaadnay maa baqiya min laxmiha wixii ka soo hadhay hilibkeeda qadarkii markii hore aanu cunnay mooye intii soo hadhaannu soo qaadnay fa adraknaa waxaannu soo gaadhnay oo soo haleelnay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay fa sa'alnaahu can dalik waa weydiinay nebiga sala allahu aleyh wasalam arrinkaas faqaala wuxuu uhi minkum axadun amarahu an yaxmila calayh ay a minkum waa min baabi xadfi hamsati listifaam ma idinka mid yahay yacni shakhsi ama mid amarahu amray an yaxmila calayhi inuu markaa u qasdo qasdoo weeraro oo bimacnaa ku cararo oo u dilo mid sidaa amray miyuu idinku jiraa aw ashaara ilayha ama u tilmaamay tusay yacni ruux ka dalbay oo ka doonay inuu soo dilaa miyuu idinku jiraa ama saa u tilmaamay qaaluu waxay idhahaan laa maya qaala fakuluu maa baqiya min laxmiha wuxuu idhi cuna maa baqiya wixii ka hadhay min laxmiha hilibkeeda ka hadhay cuna wixii ka hadhay cuna min laxmiha xaaluu hilibkeeda ka mid yahay wixii hadhay cuna sidaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam wa fii riwaayatin riwaaye waxaa ku sugnayd qaala wuxuu idhi hal macakum minhu shay wax ka mida ma idin weheliya oo ma sidaan hilibkii hilibkii dameer farowgaa wax ka mida ma sidaan fa qultu nacam waxaan idhi buu yidhi abuu qataada odhanaya nacam haa waan sidaa fa naawaltuhu alcadud waxaan u dhiibay nebiga sala allahu alayh wasalam abuu qataada odhanaya alcaduda cududda ayaan u dhiibay cududdii farowgaas ayaan u dhiibay faakala minha wax ka mida nebigu sal allahu alayh wasalam uu cunay xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa kadalika riwaayada dambena bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan masaa'il badan baa lagala baxaa waxyaalaha lagala baxo waxaa ka mid ah in cumradu nooc xaja tahay oo alxaju alasqar inay tahay baa laga qaataa waxaa laga qaataa dameer farowgu inuu xalaal yahay baa laga qaataa ugaadhana ka mid yahay ugaadhana ka mid yahay waxaa laga qaataa ugaadhu inay ku xalaaloobayso in la boqnogooyo bimacnaa in la dilo meel kastaba ha lagaga dhuftee marka waranka lagu dhufanayo ama lagu ridaynayo baa bisimka loo qabanaya meeshay kaga dhacdaa farqi ma kale leh yacnii ashyaada la awoodi karayo in la bireeyo ayaa la bireeyaa laakiin ugaadha waxaa birayn u ah waxaa lagu ridaye ee lagu markaa ridaynayo sida warankaas ama leebkaasoo kalea bisimka loo qabanaya deedna waa lagu ridaynaya hadduu sidaa ku dhinto iyadoo bisimkii loo qabtay leebkaana lagu ridayo ku dhacay saasuu xalaal ku noqonaya haddii se nolol lagu gaadho oo la awoodi karayo in la bireeyo waa la biraynaya waayo markaa wuxuu noqday maqduuru calayhi shay la kari karo shay kastoo la kari karo in la bireeyo waa la biraynayaa walow asal ahaanba ugaadh ha noqdo oo ugaadhi hadday noqoto mid dadka ogol oo la joogto oo yacni dadkii markaa waxa weeye baratay oo aan ka cararayn oo la qaban karo oo la gowrici karo waa in la gowracaa shaygii la awoodi kari waayo in la bireeyana ee saasoo kale u firdhadana walow xoolaba ha ahaado waxaa u biray noqonaysaa leebkaa lagu dhuftay ama warankaa lagu dhuftay waxaa la mida xabadda xabbadda waxay isweydiiyaan culammadu ma daloolinta ay wax daloolinaysay wax ku dishaa mise waxa weeye markaa jugta ay ku dhufanayso sida saxiixa waxay tahay waa in markaa daloolinta marka ay tahay saasaa saxiixa calaa haada waxay noqonaysaa haddii bisimka loo qabto lagu dhufto xabaddii inuu xalaal noqonayo tulud geelaa firdhatay oo la qaban kari waaye hadday saasi dhacdo sidii ugaadhoo kale ay noqonaysaa in markaa loo toogto isimka inta loo qabto loo toogto ama waranka loogu rideeyo haddii nolol lagu gaadho waa la biraynayaa haddii nolol aan lagu gaadhinna sideedaa lagu cunayaa sidaas ayay markaa noqonaysa waxaa laga qaadanayaa oo laga daliishanayaa ruuxii xalaasha ahaa ee muxrimka aan ahayn ugaadhi inay xalaal u tahay mar haddaanu xaramka gudihiisiina aynay ku sugnayn isna aanu muxrim ahayn xalaal bay u tahay inuu ugaadhsadaa oo u bannaantay ruuxii muxrimka ahaana ugaadhii qof xalaali uu soo ugaadhsaday meelaan xaram ahaynna ka soo ugaadhsaday oo uu sidaa ku soo dilay haddii isagu waxba aanu kaga qayb qaadan inuu kula taliyey inuu amray inuu u tilmaamay inuu ku caawiyey waxaa soo dhammi haddaynay jirin xalaal bay isagana u noqonaysaa kii muxrimkaa ah inuu cuno waxaa laga qaadanayaa oo laga daliishanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam xalaal miiradkooda iyo siday ugu dadaali jireen diintooda inay ilaashadaan waxaa laga qaadanayaa wixii la garan waayo in culammada la weydiiyo sidaa saxaabada nebiguba sala allahu aleyh wasalam ay nebiga u su'aalayeen waxaa laga qaadanayaa tacliimta nebigu siday u wanaagsanayd waayo naftoodu waxay dareemaysay saxaabadaa si ay uga baxdo ayuu nebigu ku yidhi wax ka mida ma haysaan markaasaa markii loo dhiibay cunay dalabka uu taa dalbayaana ma ahayn cunta jacayl nebiga kama ahayn calayhi salaatu wasalaam ee wuxuu doonayay si markaa xagashada naftooda waxaa xaganayaa ay uga baxaan oo innaba wax shakiya ah aynay dareemin ayuu odhaahdii iyo ficilkiiba isugu daray si ay si fiican ugu kalsoonaadaan xataa si aan loo odhan afdal waxa ah in la cuni waayo lama dhici kartaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan armaa laga fiican yahay in la cuno oo nebigu sala allahu alayh wasallam ma cunin la yidhahdaa si aan taasi xataa u dhicin oo aan loo odhan afdalku waa sida kale ayuu nebigu u yihi sala allahu aleyh wasalam hal macakum minhu shay faqultu nacam fanaawaltuhu lcaduda fa faakala minha markaa sida tacliimta nebigu sala allahu aley wasalam u wanaagsanaydna waa laga qaadanaya xadiiskan hadda aynu soo marree sheegaya in nebigu amray calayhi salaatu wasalaam koox saxaabada ka midi inay geesta kale maraan dhinaca xigta saaxilka xoorriga badda xagga xigta jihadaa inay maraan ilaa marka dambe ay ka kulmaan sababta uu sidaa u yidhi waa maxay sababtuu sidaa u yidhi waxa weeye nebiga waxaa loo sheegay sala allahu alayh wasalam cadow meeshaas soo galay oo nebiga doonaya calayhi salaatu wasalaam si kedise ah inuu dagnaan ka helo raba tibax noocaasaa soo gaadhay dabeedna koox saxaabadii ka mida jamac saxaabadii ka miduu nebigu xaggaa u diray si ay cadowgaas dee ama u baajiyaan ama markuu maqlo in xaggiisa loo soo baxay u cararo ama marka ay u qabtaan ama ay u dilaan sababta uu u amray inay xaggaa maraan sidaasay ahayd xaggiina waa mareen cadowgii waa iska tegey waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye ixtiyaadka iyo digtoonida in lala yimaado oo cadowga gaalaad laga digtoonaadaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa asbaabta iska ilaalinta cadowga in lala yimaado ayaa laga qaadanaya taasina tawakulkii ilaahay la tala saaranayay aynay ka hor imanayn taasaa laga qaadanaya saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam la socotay dhammaantood way ixraamteen abu qataada isagu ma ixraaman sababta u ixraaman waaye waa maxay culammadu awjuh kala duwan bay sheegeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen miiqaadkan inaan ixraam la'aan la dhaafin hadduu qofku xaj ama cumro doonaayo waxaa lagu xambaarayaa markan inaynay ahayn arrin mashruuca oo laazim arrin ah inaynay markaa ahayn ee dib laga sharciyey culamada qaar baa sidaa ku tawjiihiyey waxaase ka fiican culamada qaar baa waxay idhaaheen sababta abuqataada uu ixraaman waayey waxa weeyaan markii hore maka inuu qabto oo soo xajiyo ama soo cumraysto ma rabin riwaaya baa la soo wariyey sheegaysaa in nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam zake inuu soo ururiyo marka nin maka u socday inuu soo xajiyo ama soo cumraysto nin ugu socday ma aha ee sadaqa ururin buu markii hore u baxay marka dib inay kaga dhalata mooye markan hore kuma tala gashanayn sababta markii hore uu ixraaman waayey saasay ahayd maadaama sidaa riwaayo lagu soo wariyey sidaa fiicani waa saas weeye wejigaa in lagu xambaaro ayaa fiican qisadu way dheerayd abu qataada waa fadhiyey kabtiisoo kale ku fooraray dabeedna waxay arkeen saxaabadii farowgan bay arkeen dabeedna way qusleen waa maxay buu yidhi waxba waa u sheegi waaye inay ku caawiyaan may doonayn inay ku caawiyaan may rabin laakiin niyada waxay ka jeclaayeen inuu arko iyagu yanay ka qayb qaadane inuu arkoo dilo ayay niyada ka jeclaayeen isagiibaa dabeedna arkay farasku ku booday leebkii baa ka dhacay ii dhiiba buu yidhi wallaahi kugu caawin mayna bay yidhahdeen isagii baa ka soo degey isagaa leebka qaatay dabeedna markuu qaatuu markaa ku eryaday dabeedna markaasuu taa dilay yacnii farow dhadig ayuu daba dilay abu qataada dabeedna soo qaato sidaas ayay markaa ku dhacday hatay carabtu yidhahdaan kullu saydi fii jawfi lfara marka dee farowgu waa hilib badan yahay waana nooc ugaadha ka mida ah. marka saddex nin baa wax ugaadhsaday yidhahdeen markaasaa midba kuwii kale waxyaala yaryar bay ugaadhsadeen markaasay isu faaneen kii kale wuxuu ku jawaabay kullu saydi fii jawfi alfara ugaadh dhammi farowga calooshiisay ku sugan tahay bimacnaa waxa haysataan iyo ziyaadaba farowgay ku sugan tahay waa ka hilib badan yahay macnaha looga jeedaa waa saas can isacb bni jahaama radia allahu canhu annahu ahda lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ximaaran waxshiya sacb ibnu jahaama wuxuu sheegay inuu nabiga sala allahu aleyh wasalam hadyad ugu ximaaran waxshiyan dameer dameer dibadeed ah looma jeedo dhammaantii ee waxaa loo jeedaa bacdi ka mid ah min baabi itlaaqi alkulli wa iraadat aljuzi kulli baa la sheegay oo ximaaran waxshiyan ah qayb ka midaana loo jeedaa wa huwa bilabwaa wuxuu nebiga sala allahu aleyh wasalam u keenay oo u soo hadiyeeyey damerdibadeedkaas wax ka mid ah walxaal huwa nebigu sala allahu aleyh wasalam bilabwaa meesha abwaa la yidhahda uu ku sugan waa meel udhaxaysa maka iyo madiina udhaxaysa weeye aw biwaddaan ama meesha waddaan la yidhahdo uu ku sugan yahay iyaduna waa meel u dhexaysa maka iyo madiina awdu waa shakun min araawi raawiga ka shakiyey ma wuxuu yidhi waddaan mise wuxuu yidhi abwaa faraddahu calayh nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ku celiyey oo kama aqbalin hadyaddii nebigu waa ku celiyey oo hadiyaddii kama aqbalin falammaa ra'aa maa fii wajhih markuu arkay waxa ku sugan wejiga sacbi qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam waa jawaabu lama innaa lam naruddahu calayka ila annaa xurum annagu kugumaannu celin hadiyaddan ama waxaan dameerka ka midkaa dameer dibadeedka ilaa annaa xurum inaannu xurum nahayoo aanu ixraamannahay mooye wax kaloo aanu kuugu celinnay ma jirto sababta aanu kuugu celinna kaaga aqbali weynay waa inaannu muxrimiin nahay oo xaj ama cumro ixraamannay oo xidhannay xadiiskaa waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii lafdin limuslim lafdi waxaa ku sugnaa muslim u sugnaaday rijla ximaarin wuxuu nabiga sala allahu alayh wasallam u soo hadiyeeyey damardibadeed addin ka mida yani waxaa loo jeedaa damerduleedkii baa loo jeedaa ximaar baa la itlaaqay laakiin horaa lagugu soo sheegay riwaayada kale inuu ahaa dameerkani dameer dibadeed ahaa ama gumburi inuu ahaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa shiqa ximaarin yacni qadar ka mida dameer shiqiga waxaa loo jeedaa bacdi ka mida wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa cajuza ximaar dameer intiisa dambe marka saddexdan lafdi isma khilaafayaan ee waxaa loo jeedaa dameerka intiisa dambe wax ka mida ayuu u hadiyey wuxuu ka mid yahay inta dambe inta dambe ayuu ka mid yahay marka rijla ximaarin iyo shiqa ximaarin iyo cajuza ximaar saasayna isu khilaafayn ximaaran waxshiyanna waxaa loo jeedaa bacdi ka mida wajhu hada alxadiis xadiiskan wejigiisu annahu danna waa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam maleeyey annahu siida liajlih in isaga aawadii loo soo ugaadhsaday ugaarsigaba waxa loo sameeyey inay tahay isaga dartii saasuu maleeyaa lagu xambaaraya waalmuxrimu shaksiga muxrimka ah ee xaj ama cimro ixraamtay laa yaakulu ma cunayo maa siida liajlih kii isaga aawadii loo soo ugaarhsaday cuni maayo xadiiskan iyo xadiiska kale aynu soo marray nowcan maa waxaad mooddaa in iska hor imaad ku sugan yihiin waayo xadiiska kale nabigu sala allahu aleyh wasalam isagoo muxrima ayuu cunay abi qataada ugaadhii uu soo ugaadhay ee uu soo dilay sa'b ibnu jasaamana wuu ku celiyey oo kama aqbalin culammadu waxay yidhahaan labadu isdiidi maayaan waa la jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa in xadiiskan dambe lagu xambaaro sida shiikhuba sheegay inuu sacb ibnu jasaama ugaadhan u soo dilay liajli nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga aawadii inuu u soo dilay nebigina muxrim buu ahaa calayhi salaatu wasalaam shakhsiga muxrimkaa haddii aawadii loo soo dilo ugaadhana ma cunayo xadiis baa waxaa lagu soo wariyey saydu saydulbarri lakum xalaalun maa lam tasiiduuhu aw yusad lakum isagoo muxrimiin la hadlaya inuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam baa la soo wariyey ugaadha barrigu xalaal bay idin tahay maa lam tasiiduuhu intaydaan idinku ugaadhsan xalaal bay idin tahay aw yusad lakum ama idinka aawadin aan laydin soo ugaadhsan haddii markaa shakhsiga muxrimka ah ama cidda muxrimiinta aawadood loo soo ugaadhsado waxay ka dhigan tahay inay iyagu ugaadhsadeen saas aawadeed ma cunaya bacdii yidhi waxaa lagu xambaarayaa xadiiskan dambe dameerdibadeedkii oo nool inuu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam baa lagu xambaarayaa bacdi yidhi waa jiraan laakiin qowlkaasi jayid maaha waayo wuxuu ka hor imanayaa riwaayada sheegaysaa in addin ka mida ama qayb ka mida loo keenay saas aawadeed jawaabtaasi waa daciif yacni sababku waxay tahay waa in markaa la yidhaahdo dameerkan waa la soo dilay dabardibadeedka ah ee ugaadha ah laakiin hadiyadda wuxuu aqbali waayey inuu waxaweeye isaga aawadii in ugaadhan loo soo dilay waxaa laga qaadanayaa damardibadeedku inuu bannaan yahay oo ugaadh yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii muxrimka ahaa inuu ugaadhsado inaynay ahayn waxaa kaloo laga qaadanayaa ugaadhii la soo ugaadhsaday haddii isaga aawadii loo soo ugaadhsaday inuu wax ka cunaa inaynay u bannaanayn hadduu muxrim yahay inuu wax ka cunaa inaynay u bannaanayn waxaa laga qaadanayaa hadiyadda in la aqbalo waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam sababtaa inuu aqbali waayo taasna waxaa laga fahmaya haddii sababtaasi aynay jiri lahayn inuu aqbali lahaa waxaa laga qaadanayaa sabab lagu mancinaya hadday jirto inaan la aqbalayn walow hadiyad ba ha noqoto waxaa laga qaadanayaa hadduu ruuxu aqbali waayo sababuu diidday inuu aqbalaana meesha ay taallo inuu sababtii caddaynayo sidaa nebiguba sala allahu aleyh wasalam sababtii u caddeeyey waxaa sababta loo caddaynayaa si shakhsiga haadiyadda bixinaya aan nafsadiisa waxba u gelin waxaa laga qaadanaya akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo dabeicaddiisu inay wanaagsanayd ayaa laga qaadanaya culamada qaarkood waxay ku xambaareen labadan xadiis inay kala arjaxaan oo ay yidhaahdaan xadiiskan dambe ee sacbi ibnu jassaamaa lagu camal falaya waayo isaga ayaa axwad ah waayo waa xaadir waalxaadiru muqadamun cala almubiix qaacidana waxaa la yidhaahdaa ka shay xaaraantinimaynaya ee mancinaya ayaa laga hormarinayaa ka shay bannaynaya marka ka hore waa mubiix kanna waa xaadir kan diidaaya mancinaya la hormarinaya la qadimaya culamada qaar yidhaahdeen laakiin jumhuurku sidaa may marin sida arjaxi waxay tahay waa in ugaadhii ruux xalaali soo dilay oo aanu ka qayb qaadan ruuxan muxrimka ahi isaga aawadiina aan loo soo dilin oo loo soo ugaadhsan muxrimku inuu cuni karo sidaasaa arjax ah kanna waxaa lagu xambaarayaa xaalad gaara ah shakhsi baa wuxuu leeyahay axkaamta ama acmaasha xajka si guud khulaaso in loo sheegaa fiicnay haddaynu kelmad yar ku kaaftoonno wakhtigaa inagu yar oo kolle inooma saamaxayo inaynu soo wada dul marno xajka ama cumrada marka la xidhanayo xajkii saddex nooc baa loo xidhaa nooc waxaa la yidhahdaa ifraad noocna waxaa la qiraan noocna waxaa la yidhaha tamatuc laba goor waxaa la kulminayaa xaj iyo cumro ayaa labadaba lala wada imanayaa marna waxaa lagu kaaftoomayaa xaj keli ah oo waxaa la yidhahdaa ifraad ifraadka markay tahay oo xaj keliya la xidhanayo xajkaa keliyana la samaynaayo labayka xajan ama labayka bixajatin ayaa la odhanayaa marka la xidhanaya marka xaj keliya ayaa lala yimi waxaa la yidhahdaa ifraad nooc labaad waxa la qiraan oo xajkii cumradii baa la ysku lamaanaynaya waxaana la doonayaa mar in la wada xidho marna lala wada yimaado marka xajkii cumrada la ysku lamaanaynaya waxaa la odhanayaa labayk allaahumma bixajin wa cumrah haddaad doonto cumradaad hormarin kartaa haddaad doontana xajkaad hormarin kartaa xagga nudqiga iyo ku dhawaaqa ilaahu waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro labadaba markaana ruuxu ma xalaaloobayo ee ixraamkaasuu ku taagnaanaya ilamaa iyo maalinta tobnaad taxallul asqar u xalaaloobaayo ama taxallul dhammaystiranba maalintaa u xalaaloobayo inta ka horraysa ixraamkiibuu ku baaqiya xajka iyo cumradana way isku dhex jiraan oo mar baa lala wada imanaya way isku khilaafsanyeen culammadu mahal tawaaf baa ku wada filan waayo tawaafku xajkana rukni buu ka yahay cumradana rukni buu ka yahay mahal sacyi baa ku wada filan waayo sacyigu xajkana rukni buu ka yahay cumradana rukni buu ka yahay mise mid walba dawaaf gaara iyo sacyi gaara loo gaaryeelaya taa culammadu waxay ka leeyihin laba qowl laakiin qowlka arjaxa ah dawaahirta axaadiistuna ay ku tusinayso waa in dawaaf keliya iyo sacyi keliya ku wada filan yahay saas weye nooca saddexaad waxaa la yidhaahdaa tamatuc tamatucu waa raaxaysi waxaa lagu raaxaysanayaa marka hore in lala imanaayo cumro cimraa marka hore la xidhanayaa labayk allaahumma bicumrah ama labayka cumrah bilihii xajka gudaheedaana la xidhanaya ama shawaal ama dulqacda ama dulxije inteeda hore inta yare ayaamaha ugu horreeya marka cumrada la soo xidho waa la cumraysanaya camallada cumrada haddii la eego waxay ka kooban yihiin afar camal kow waa ixraamka la xidhanaayo laba waa tawaaf bilbeyt toddoba goor lagu dawaafaayo xajar aswadka laga bilaabayo xajar aswadka lagu dhammaynaayo saddex asacyu bayna asafa waalmarwa toddoba goor in la marayo safa iyo marwo inta u dhaxaysa oo safa laga bilaabayo marwana lagu dhammaynaayo afar timaha in la jarto oo ama la xiiro ama la gaabiyo afartaa camal weeye cumradu cumrada markuu tamatucayo saasuu u cimraysanayaa cumradiina waa dhammaystiraya camalkii cumrada markuu dhammeeyo waxay noqonaysaa inuu xalaaloobo dharkiisii caadigaa ku noqdo cumradu waa arbacatu acmaal alixraam bicumra athani altawaafu bilbayt althaalisu alsacyu bayna alsafa walmarwa alraabicu altaqsiir aw ilxalqu haddii wakhtigu dhow yahay oo wakhti yar u dhexeeyo xajka iyo cumradana altaqsiiru afdal si xajka timaha loo xiiro oo xajul akbarka loogu beego tima xiirka alafdalu lilafdal dharkiisii caadigaabuu ku noqonayaa markuu cumradii dhammeeyo udgoonkiibuu ismarinayaa lixraam way u bannaanaanaya waxyaalii ixraam ku xaaraantinimeeyey shay u bannaan bay noqonayaan xajkii wuxuu dib u xidhanayaa maalinta sideedaad subaxa sideedaad ayuu dib u xidhanayaa xajkii wuxuuna ka xidhanayaa guriga uu degan yahay iyo halka uu maka ka degan yahay uu ka xidhanaya waxba miiqaat u bixi maayo xaramka waxba ka bixi maayo halkuu degan yahuu ka xidhanaya sidaa reer makaba xataa ahlu makkata min makka ayuu isaguna saas samaynaya ruuxa samaynaya cumrada hadduu miiqaadka dabaddiisa ka yimi oo uu ka dambeeyo miiqaadkoo miiqaadka soo maray meeshuu ka soo xidhanaya waa inay miiqaadka noqotaa oo ixraam la'aan aanu ku soo dhaafin hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna miman araada alxaja waalcumra hadduu miiqaadka ka sokeeyana meeshuu deggan yahay ee xilliga ah ayuu ka soo xidhanaya halkaas ayuu ka soo xidhanaya xaramka gudihiisa cidda ku sugani hadday noqoto inay tamatucaan waa inay markaa horta u baxaan cumradii waxay ula baxayaan xilliga oo khaarij alxaram xaramkii meel ka baxsan bay ka soo xidhanayaanoo xilliga ka tanciim masalan xajka maalinta sideedaad markuu xidho ruuxii tamatucayey halkuu deggan yahayna ka xidho ila hore u cumraystay wuxuu odhanayaa labayk allaahumma bixajin ama bixajatin ama xajatan tacbiirka ku ka cabiraaba waa kii kale dharkiisiu siibayaa dharkii ixraamku xidhanayaa sunno waxaa inuu maydho horta udgoon inuu jidhka mariyo maryaha aanu marin markaasuu dabeedna markaa xidhanaya yuxrim markaa uu xidho waa inuu maxduuraadkii ixraamka iska ilaaliyaa waanu ku dhicin markaasuu dabeedna mina u baxayaa minuu ku sugnaanayaa shan salaadood ku tukanaya duhur casar maqhrib cishe subax salaadaha mina kuma jamcinayo hadday tahay maalintan hore ee sideedaad iyo hadday tahay maalmaha koob iyo tobankiyo labiyo tobankiyo saddexiyo tobanka salaad walba wakhtigeeduu tukanayaa laa yajmacu baynahumaa waayo nebigu ma jamcin oo salaadaha isuma geyn mina gudaheeda acmaasha xajku ee arkaanta noqonaya waa alixraam alixraamu bilxaj waa in xajkii la xidho laba waa alwuquufu bicarafa carafa waa in la istaago bimacnaa lagu sugnaado ama maalinta sagaalaad ilaa inta qoraxdu ka dhacayso ama habeenkeeda oo habeenka ka dambeeya ahe tobnaad xilliga wuquufka carafa waa taas maalintaa sagaalaad iyo habeenka tobnaad ruuxa wuquufkii seegaa oo habeenka tobnaad waagu ka beryo isagaan carafa gelinoo xuduuddii carafa aan gudaheeda gelin sannadkaa xaj ma leh alxaju carafa waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau uhi xajku waa carafa bimacnaa rukniga ugu muhiimsan baa carafa ah carafo la waaye xaj la waa lamana istidraaki karoo dib lagalama iman karo wuquufkii carafa ruuxa hadduu seego oo maalinta sagaalaad iyo habeenka tobnaad toonna aanu gelin xuduudda carafa xaj sannadaa ma leh yataxallalu bicumrah ixraam buu ku sugan yahay ee ixraamkaa wuxuu kaga baxayaa oo ku xalaaloobaya cumro xajkiina waa ku waajibay oo waajib waxa ku ah sannadda soo socota inuu xajiyo xataa hadduu hore u xajiyey xajku waa ku waajibaya sababtu ugu waajibaya waxay tahay yacni awjaba calaa nafsi marba hadduu xaj ixraamtay isagaa isku waajibiyey waayo allah wuxuu yidhi wa atimmu alxaja waalcumrata lilah dhammaystira xajkii cumrada ilaahay dartii u dhammaystiraa wa amrun biitmaami alxaj waalcumra waa amar la amrayo xajkii cumrada in la dhammaystiro saas aawadeed xajka iyo cumradu yalzamaani bishuruuc waxay ku waajibaan gudagal isagoo sunna u ahaa ayuu gudagalka uu gudagalu waajib ugu noqonayaa marka shayga koowaad ee arkaanta xajka ka midii ah waxa weeye waa alixraam shayga labaad waa alwuquufu bicarafa shayga saddexaad waa altawaafu bilbeyt maalinta tobnaad la dawaafo amaba maalmaha ka dambeeya la dawaafo shayga afraad waa asacyu bayna alsafa waalmarwa shayga shanaad waa alxalqu aw altaqsiiru oo culammadu ay isku khilaafaan ma rukniba mise waa waajib ahlucilmiga qaarkood waxay mareen inay rukni tahay timaha in la xirto ama la gaabiyaano inuu rukni yaho nusuk yahay bay bacdu ahlicilmi ay mareen marka xajku wuxuu ka kooban yahay shantaasuu ka kooban yahay alixraam alwuquuf bicarafa altawaafu bilbeyt alsacyu bayna alsafa waalmarwa alxalqu aw altaqsiiru intaa haddii lala yimaado xajkii asal ahaan waa sugnaaday laakiin waajibaad baa jira in wax ku waajib noqdaan ruuxii mooyaane ama waajib uu ka tegay dhiig ugu waajibo ama wax la mida mooye sixadii xajka wuu haysanayaa haddii uu intaa la yimaado laakiin ashyaa waajibaa jira hadday tahay almabiitu bimusdalifa almabiitu bilayaali minan alramyu yacni markaa tuurashada la tuuranayo maalmahan ay markaa ka mid tahay marka ashyaa waajibaad ayaa jira oo intaas ka dheeraada wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk